بمجتهد فقها وبرهانا تراه مطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alxamdu lilaahi wakafaa tuma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wasidnaa cilman watuqan yaa kariimu yaa latiifa allahuma salli wasalim wabaarik waancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeenni koobaad waa darsigeenni koobaad ee kitaabkeenni matn abi shujaac ama alghaayatu wataqriib sheikhu raximah allahu tacaala wuxuu yidhi markuu soo dhameeyey muqadamadii kitaabu ahaarati haadakani kitaabu bayaani axkaami ahaara kitaabu ahaarati ay haadakani kitaabu bayaani axkaami ahaarati dahaarada axkaamteedii axkaamta caddeyn la caddeeyo kitaabkeedii weeye fiqhigu wuxuu ka kooban yahay afar marxaladood ayuu fiqhigu ka kooban yahay afar rubuc bay dhahaan culimmadu allah barakeeyo rubuc waxaa la yidhaahdaa alcibaadaat waa rubuca koowaad rubuca labaad waxaa la yidhaahdaa la soco dersiga ruuca labaad waxaa la yidhaahdaa almucaamalaat almaaliya mucaamalaadka iyo dadka waxa ka dhex dhaca ee xagga kharashka iyo lacagta ku saabsan iyo maaliyadda saddex waxaa weeye almucaamalaat alusariya mucaamalaadka ka dhaca xagga qoyska in laysguursado meherkii hadduu eebba ku roonaado iyo ma garanaysaa ii sheeg furniinkii iyo wixii la halmaalay afar waxaa weeye aljinaayaat wixii ku saabsan eeg culimmada islaamku dad la yaab yaablo weeye dadka horta in cibaadadooda laga soxo bay ku sheegeen cibaadada in la soxo kadib qofku markuu cibaadadiisa ka soo baxo maxaa ku xiga inuu shaqo tago in la baro maaliyaddii suuqa ganacsigiisii maxaa xaaraan maxaa xalaala maxaa ribaa mucaamalaad maaliya la dhahaa markuu xoogaa lacag ay isugu ururto oo wax isugu duba dhacaan maxaa imaanaya inuu xaafada samaysto soomaa hawlaa imaanays mucaamalada usariya baa markaas la gelayaa rubaca la yidhaahdo kadib dadkii way bateen dadka dhexdooda waxbaa ka imaan kara dadka dhexdooda hee qaar isku dhaca qaar wax iska dila qaar ma garanaysaa eh, xad qaar xadkii islaamku jidaya dhaafa jinaayaad baa la sameeya waxa la yidhaahdo marka sheikhu wuxuu ku bilaabay cibaadaad cibaadaadkii salaada ugu mudan salaaduna waxay leedahay shuruud shuruuddii salaadda waxaa ugu mudan markaa maxaa ugu mudan shuruudda salaadda addahaara saas horta waxaa loogu bilaabay kitaabka kitaabu dahaara maadaama salaada shuruudaheeda ay ugu mudan yihiin dahaaradu dahaaradu saddex masaale ayay leedahay kitaabka nooguma qornay inaad qalinka isticmaashaan baadiin wacan kow dahaaradu waxay leedahay maqaasid dhowr arrin oo waaweyn oo qofka marka uu tahaaro baranayo inuu meel saaro looga doonayo maqaasid baa la dhahaa waa weesada alwuduu waalguslu waatayamumu wa isaalatu najaasa alwuduu in la weysaysto waa ujeedka dahaarada mid ka mid a ah. markii waa la dahaaro qaada la yidhaahdo in la weysaysto algusl in qofku uu qubaysto oo qubayskii waajibka wixii la midka ahaa attayamum qofku inuu booraysto afar isaalatu najaasa najaasa in la yska suuliyo oo la yska daahiriyo afartaas waxaa loo yaqaanaa maqaasidu tahaara dahaarada ujeedkeeda waxyaabaha ujeedka waa ah dahaarada afartaas markii la rabaa in la sameeyo waxaa jirta wadiiqooyin la maro oo wasaa'il la dhaho maxaa la yidhahdaa afartaa ujeedo ee dahaarada markii la rabo in la gaaro waxaa jira wadiiqooyin la maro si loo gaaro waxaa loo yaqaanaa wasaa'il maxaa loo yaqaanaa wasaa'il wasaa'isha marka afartaa lagu gaari kara waxaa weeye almaa'u in biyo la isticmaalo aturaabu in ciid la isticmaalo addaabiqu in wax la magdiyo harag iyo wixii la ah in la magdiyo aalatul listijmaar ama dhagaxi iyo wixii la ah in la isticmaalo aalatul istijmaar baa la dhahaa istijmaar waa qofku inuu wasakhdii kasoo baxda isaga tiro dhagaxi wixii la halmaala weesadii marka iyo qusligii iyo tayamumkii iyo isaaratu najaasadii waa afar ujeedo oo dahaaradu leedahay afartaas si loo gaaro maxaa la sameeyaalayey wadooyin loo maro almaa biyaha ugu horeeya biyuhu biyuhu intee wado intee afartaa ujeeda intee shaqay ka qaban karaan alwuduu maxaa loo isticmaalaa si weyse loo gaaro almaa baa la isticmaalayaa soo maa waaye alghuslu si qubays waajiban la rida maxaa la isticmaalayaa almaa biyaa waa wasiilada la isticmaalaya biyuhu soo maa isaalatu najaasa in najaase la suuliyo maxaa loo isticmaalayaa almaa marka maau waa wasiilo saddexdaas buu wasiilo u yahay aturaab in ciid la isticmaalo yay wasiilo u tahay atayamum booraysigii qofkuu booraysanayo ciid buu isticmaalayaa waa wasiiladiisii marka meel kaloo lagu isticmaala ciidda baa jira waa xaggee isaalatu najaasa ciidda mujta min qayb la isticmaalo eygiisu lama isticmaalayo yah haa qayb ka mida ah eyga dhaqidiisa aalatul istijmaar waa dhagaxii iyo magaranaysaa wixii la halmaalay waa isaalatu najaasa in dhagax la isticmaalo markii qofku xaajadiisa u dhammaysto soo isaalatu najaasa maah halkaasuu gelaya marka waxaan leenahay waa afar ujeedo iyo afar hee iyo afar wadiiqo oo loo marayo warkaama afartii wadiiqo oo la marayey qalab bay u baahan yahin la isticmaalayo hadda biyihii biyaha maa maxaa samaynaysaa biyaha biyuhu maxay rabaan si loo isticmaalo alaaniyatu ha alaaniya weel bay rabaan in weelka biyaha lo isticmaalaha la barto la xogtiisa la fahmo alaaniya iyo al ijtihaad marka waxaan leenahay dahaarada waxay leedahay maqaasid waa afar xabo waxay leedahay ujeedooyinka waaweyn afar lagu gaaray oo ah wasaa'ila u bixinay arrinka saddexaad waxa weeye wasaa'ishaas maaga iyo turaabka iyo daabiqa iyo alsimaarka ah waxyaabo saacidaya oo aan u bixinayno wasaa'ilul wasaa'il wasaa'ishii hore oo biyuhu ay ku jireen kuwo fududeeyaal u ah oo u sahlaya in la isticmaalo marka waa al aaniyatu waa weelkii magaranaysaa in la isticmaalo iyo alijtihaad qofka inuu markuu laba shay isku qabto keebaa dahuura keebaa daahira inuu dadaalo oo ijtihaad la yimaado suu mid hee uu doorto shiikhu marka wuxuu ku bilaabay dahaara intaa waxaan u sheegayaa markaan biyaha aan ku bilowno inaan fahamsan tahay dahaaradu meesha biyaha ka soo galeen markaan weel ka hadlayno inaan fahamsan tahay hee dahaaraan ku jirnaa weelka waxaga ka yimi weelkan laga sheekeynayo waa inaan fahamtaa weelka wuxuu ka mid yahay hee wasaa'ishii buu ka mid yahay dahaarada kuwii caawinayay shiikhu wuxuu yidhi raximah allahu tacaala kitaabu tahaarati dahaarada waxaa la yidhaahdaa annadaafatu luqatan annadaafa baa la yidhahdaa in wax la nadiifiyo istilaaxa culummada dahaaro waxaa la yidhaahdaa irtifaacu lmanci irtifaacu lmanci irtifaacu lmanci almuratabi cala alxadathi wannajasi irtifaacu almanci almuratabi cala alxadai wannajasi dahaaro maxaa la dhaha waa isdaahiriye maxaa laga wadaa irtifaacu lmanci diidmadii in meesha laga saaro diidmadii hee in meesha laga saaro oo diidmadaasi maxay ahayd diidmadaasoo almuratabi ka timi oo ka dhalatay cala alxadai weesajabkii iyo wannajisi najaaso qofkii ku dhacday najaaso qofka ku dhacday iyo weesajaba qofka ku yimi yaah waxaa ka dhalan markii qofka weesadu ka jabto maxaa loo diida salaadii inuu tukado soo maahan daharadu maxay dahaaradu maxay keensanaysaa dahaaradu waxay keensanaysaa diidmadii ku timaaday weesajabka iyo najaasada inay meesha ka saarto irtifaacu lmanci diidmadii inay meesha ka saarto almuratabi ka dhalatay cala alxadati weesajabkii iyo wanajsi hee iyo najaasadii shiikhuu wuxuu kuyi markaa kitaabu ahaarati anwaacu lmiyaahi noocyada biyaha noocyada biyaha hadda wuxuu la jeedaa meelaha laga heli karo biyaha buu ka hadlayaa hadda meelaha hee biyaha la heli karo almiyaahu biyaha allatii miyaha biyahaasoo yajuusa ee bannaan tahay atadhiiru biha in lagu dahaara qaadan karo sabcu miyaahin wey waa toddoba biyo yacni meelihii laga heli karay buu kuu sheegayaa toddoba biyood ayaa qofku magaranaysaa heli karayaa suu u dahaaro qaato kow maa u samaa'i waa biyihii cirka ka imaanaya waa madarkiiya wamaa ulbaxri waa biyihii badda ee kharaaraa ee cusbada lahaa iyo wamaa unahri waa biyihii webiga wamaa ulbiiri waa biyihii ceelka wamaa ulcayni waa biyihii isha isha burqanaysa ka imaanaysay wamaa uthalji waa biyihii barafka a barafkii la dhalaaliyey biyaheedii weeyaan wamaa ulbaradi iyo biyihii dhedeeda ka imaanaya dhadada iyo barafka labadaba korbay ka yimaadaan waa fahamtay soo marka barafkiina waa kaa dee waddamada qaar kaba aba dhedeeduna waa markii qabow badan uu jiro geedaha iyo caleemaha iyo sogaramaysid biyaha ka daadanaya alasayda dhadaa la yidhaahdaa marka hadda wuxuu kuu sheegay biyihii meelihii laga heli karay warkaamaa ku dhacay uma kadibna almiyaahu biyuhu calaa arbacati aqsaamin afar qaybood buu u qaybsamaan haddeerna qaybintan labaadna maxay tahay haddeer wuxuu ka hadlayaa xaggii xukunka biyaha xaggii xukunka markii laga eegayo afar bay u qaybsamaan buu ku yidhi markii horena maxay ahayd biyaha hee meelaha laga heli karayo haddeerna maxaa weeye xukunka biyuhu yeelanayaan markii laga fiiriyo afar baa biyihii loo qaybinaya uma kadibna almiyaahu biyihii calaa arbacati aqsaamin afar qaybood weeyaan daahirun biyo daahir naftooda u ah ayagu nadiifa mutahirun cid kalena nadiifinaya oo qofka kalena daahirinaya hayru makruuhin aan la kahan hayru makruuhin aan la kahan isticmaaluhu isticmaalkiisa aan la kahan waa biyo daahir ayagu waa daahir labo waa dahuur oo cid kale daahirinayaan saddex hayru makruuh lama kahan isticmaaluhu in la isticmaalo lama kahan saddexdaa tilmaamood biyaha leh wahuwa biyahaas waxaa loo yaqaanaa almaawu waa biyaha almutlaqu magacii biyaha keliya wata aan waxba u raacin magacii biyahee wataan bes biyo waaya huwa isaguna hee almaau waa biyihii almutlaqu hee ee sii deysnaa oo tilmaam gaara aan lahayn markaan dhaho biyaha wiyeerka ama biyaha xareedda xareed iyo wiyeer waa magacyo iska caadiye haddaan biyo keliya dhaho waa lagaga maarmi karaa laakiin markaan biyo shaax lagu daray biyo keliya ma dhihi karaa yah maya marka biyihi aad caanaha ku dartay xaggaa biyaha yaal yaalmiyaa dhahaysaa maya maxaa khasab inaad ku dirtid biyo caana leh baa xaggaa yaal taasoo kale marka waxaan leenahay kuma jido amaa biyihii magaca biyo keliya markii lagu wadiy waxaas maxay yihiin waa biyo magacii waxa intaa keliya qaadan lahaa ayaa laga hadlayaa buukuri shiikhu wahuwa isagu almaau waa biyihii almutlaqo ee sii desnaaya magaca biyaha lahaa keliya noocaas waa nooc nooca labaad waa daahirun biyo daahir ayagoo ah mutahirun cid kalena dahiraya cid kalena way dahirayaan laakiinse makruuhun weeye waa la kahday in la isticmaalo makruuhun waa mid la kahday isticmaaluhu hee in la isticmaalobaa la kahday oo lama waa karaahiya in la isticmaalo wahuwa iskaasina almaau waa biyihii almushammasu la qoroxeeyey oo qoraxdu ku dhacday weeyaan biyahan waa biyo daahir ah ayagu daahir weeye laba waa biyahee cid kale way daahiranayan haddii la isticmaalo laakiinse isticmaalkooda hee makruuh weeyaan waa biyahee biyahaasi almaau waa biyihii almushammasu la qoroxeeyey oo qoraxdu hee ay ku dhacday ilaa ay ka kullaadeen afar shardi baa loo shardiyaa marka biyihii qoraxdu ku dhacday afkan ka sheegaya ardaygu kitaabta inta ku qoranna waa inuu haystaa wixii zaa'idoo loogu daro oo kitaabku ka maarmi waayana waa inuu hee geesa kaga qortaa biyihii marka qoraxdu ku dhacday waa makruuh rumaa la dhahayaa afar arrimood markii la helo kow biyihii markii jirka loo isticmaalayo kow markii jirka loo isticmaalayo labo weel markay kuulaanayeen weel ma garanaysaa bir ka samaysan yaah ay ku jireen soo laba maah saddex dhulkuna dhul kulul uu ahaa dhul kulul hee uu ahaa waa saddex afar xilliga ay kulul yihiin afartaas arrimood baa laisugu daraya biyihii qorqoraxaysnaa gormaa layidhi waa makruuh marka afar amu laga helo kow marka jirka loo isticmaalayo haddii dharaa ku dhaqanaysa mushkilo male kow marka jirka loo isticmaalayo labo marka haddii eebba uu ku raado markii ay kullaanayeen ay ku jireen shay bir ah digsi ay ku jireen haddii eebba ku raado bir kale ay ku jireen yacni weel bir ah ay ku jireen soo laba maa saddex haddii eebba kuu roonaado dhulka ay biyuhu ku kullaadeen dhul xaara uu yahay meel kulul meeshu ay tahay afar lana isticmaalo markay kulul yihiin haddii biyuhu qabow iska noqdaan caadigoodba isaga laabanayaan marka maxaan leenahay afarta arrimood ayaa ma garanaysaa bilaad xaar kow inaaun muntabic xaala xaraaratihi bilbadani afarta arrimood markay isku yimaadaan waxaan leenahay biyahaasi hee waa biyo makruuha in la isticmaalo wa daahirun iyo biyo daahir ayagu ah waa nadiif biyahani laakiinse hayru mutahirin cid kale daahirin kari mayaan waxba laguma dahaaro qaadan karayo wa huwa biyahaasina almustacmalu waa biyihii la isticmaalay iyo walmutaghayiru kii isla bedelay bimaa shay isla bedelay khaaladahu dhex galay oo mina daahiraati shay daahir ahaa xagga muxuu ku yidhi sheekh raxima allahu tacaala biyaha waa biyo nadiifa laakiinse laguma dahaar qaadan karo waa laba qeybood buu ku yidhi almaau lmustacmalu biyihii la isticmaalay oo maxaa loo isticmaalay fil fardi baa ku darsanaysaa shay waajiba loo isticmaalay ninka markuu weysaysanaya biyuhu ku weysaystay warkama ku dhacay biyuhu ku weyseystay oo dahaaradii waajibka ahayd uu isaga rogay eh, uu ku weysaystay weysadii magaranaysaa weysajabku kaga weysaystay haddii uu uruuriyo oo halkaa uu dhigo oo wax isbedel aysan ka muuqan biyaha waxaa loo yaqaanaa almaa lmustacmal biyo la isticmaalay oo maxaa loo isticmaalay maxaa loo isticmaalay fil fardi shay waajib ah ama weese waajib ah ama qubays waajib ah baa loo isticmaala warkaa ma ku dhacay ko taas waa mas'alo marka waaya biyaha marka haddii qofkii waxaan leenahay biyahaas qofka uu ku weysaystay oo weysadii ku weysaystay oo halkaa lagu ururiyay haddayba dhacdo biyahaas waa daahir war habaa ku dhacay soo maahan maaha daahir weeye laakiinse cid kale kuma dahaaro qaadan karto warkaama ku dhacay taas waa masalo nooca marka waxa loo yaqaanaa daahirun hayru mutahir almaa lmustacmal baa la dhahaa nooca labaad walmutaghayiru kii isla bedelay bimaha shay khaaladahu dhex galay oo muxuu yahay waxaa dhex galay oo min adaahiraati shay daahira biyihii baaldigii xaggan kuu yaalay ayaa waxaa ku shubtay caano biyihii guusha xaggan ku yaalay caano haddaa ku shubtay maxay noqonayaan almutaghayiru mid isla bedelay bimaa shay buu isla bedelay khaaladahu dhex galay oo min adaahira shay daahira oo muxuu shayga daahirka dhex galay caano oo kaleeto biyahaasna waxaa leenahay maamun daahirun hayru mutahir warkaa ma ku dhacay marka daahir hayru mutahir maxaa soo galay laba qaybood almaa almustacmal iyo bimaa khaaladahu min adaahiraati warkaama ku dhacay marka biyaha la isticmaalayana la sheegaya waa biyo isticmaal noocee loogu isticmaalay shay waajiba loo isticmaalay ama qubeys waajiba loo isticmaalay dee haddeeba dhacdaa laga hadlayaa qofku qubeyskii waajibka ahayo janaabada hadduu biyo ku qubaysto biyihiisina ay caruureen wax muuqaal oo isbedel aysan lahayn biyo nadiifa iska yihiin biyahaasi daahir weeye laakiinse hayru mutahir weeyaanoo cid kale kuma dahaaro qaadan karto weya noocaasna waa nooc iyo wamaaun biyo najisun najaasoobay wamaaun biyo najisun hee najaasoobay wa huwa biyaha najaasadaahi alladii waa biyihii xallad fiihi ay ku dhacday najaasatu najaasa ay ku dhacday najaasaa ku dhacday wa huwa biyahaasoo duunal qullatayn qullatayn ka yar biyahaasi goorma nijaaso ku dhacday ayagoo ka yar qullatayn oo boqol iyo sagaashan kowdii ama boqol iyo sagaashankii soo maaha aw amase kaana waxay ahaayeen marka najaasadu ku dhacaysay qullatayni bayba ahaayeen laakiinse maxaa ku dhacay fatahayara way isbedeleen warkama ku dhacay wamaa wamaaun najisun iyo biyo najaasaah wahuwa biyahaasi alladii kii weeye xalad fiihi najaasatun ee ku dhacday najaasadaasoo Eh, wahuwa biyahaasoo dunan qulateyni qulateyn ka yar baaldigii biyaha wey haye amase kaana qulateyni kaana biyo waxay ahaayeen qulateyni laba qul fuusta biyaa bay ahaayeen oo kale qulateynku boqol iyo sagaashan ilaa laba boqol iska noqonaysa waxaantaata war kusoo dhiganay qulateyn boqol sagaashan iyo koo sooma iyo ilaa laba boqol wixii gaaray aduu fuusta weeyaan fatahayara markaa isbedeleen marka qulateynka muxuu ku xiray muxuu ku xiray in najaaso noqdaan muxuu ku xiray inay najaasa noqdeen qullatiinku isbedel buu ku xiray kuwii ka yaraana isbedel miyuu ku xiray kuwii ka yaraa qullatiinka boqol iyo sagaashanka litir wixii ka yar haddii najaaso ku dhacdo calaa duul saas ahee saas kitaabta hore waxaan kusoo dhiganay in najaasanimadii laga soo saari karo oo maxaa lagu soo saari karaa baa idhi in biyo badan lagu kordhiya ilaa ay soo gaaraan hee inay qullatiin soo gaarayaan kuwii qullatiinka ah haddii isbedeleenna sidee najaasada ooga bixi kadhaa baan idhi inay ku soo laabtaan asalkoodii amase inhee in la dhaamiyo ilaa kitaabta marka isku wado kitaabtaa soo dhigatay isku wado ana isku wadataa kitaabtaada waa isdhammaystirayaan walqullataani qullataanka maqlaysa khamsu miati ridlin waa shan boqol oo rodol weeye bilbaqdaadiya ee baqdaadiga ah rodol baqdaadiya rodol dimishqiya waxbaa jira rodol waa shay wax lagu miisaamin jiray waayadii hore marka wuxuu qullataan haddaa maqashid waa shan boqol oo rodol oo baqdaadiya taqriiban markii lasoo dhoweeyo fil asaxi sida saxiixa ah marka aan soo ururayna boqol iyo sagaashan litir ama boqol iyo sagaashan iyo kow litir oo biyo ah weeye qullataanka la sheegayo taqriiban faslun halkaas sheikhu wuxuu ku dhaafay haye muxuu ku dhaafay halkaas yaah wasiiladii koowaad hee wasiiladii koowaad ee dahaarada oo ahayd almaa faslun fii bayaani maa shay caddayntiis yadhuru daahir ku noqonaya bidibaaqi magdintii bidibaaqi hee magdintii soo idinkuuma xigo faslun kani ee kitaabka wuxuu ku socdaa markay culimmadu hore kitaabtii oo qori jireen kitaab bay ka bilaabi jireen kitaab kitaabu tahaarati ma qoreen laba waxaa ku xig jiray baabun baabulmiyaahi oo kaleet baabu anwaaci ilmiyaahi soo ma jeedid laba waxaa ku xiga faslun fasal baa kusii xiga fasalka waxaa kasii hooseeya farcun faraca waxaa kasii hooseeya mas'alatun saas marka u kala horeeya waa inaa kala garanaysaa sheikhu hadda muxuu ku marka faslun fasalkaasoo ku saabsan fii bayaani maa shay caddaynta yadhuru daahir ku noqonaya bidibaaqi magdinti magdinti waxay ka mid ahayd wasaa'ishii soomahayn magdin maxaa la yidhaahdaa magdin waxaa weeye in haraggii laga laga laga laga laga saaro ama laga nadiifiyo dheeraadkii iyo dheecaanka iyo qorunka ku yaalay wa juluudul maytati baktiga haragiisa baktiga haragiisu tadhuru daahir bay noqonaysaa bakti oo dhan baa laga hadlayaa bakti oo dhan baa bakti oo dhan haragiisa tadhuru daahir wuxuu ku noqonayaa haragaasi bidibaaqi in la magdiyo in la magdiyo muxuu ku noqonayaa daahir ku noqonaya ilaa mooyaane jaldal kelbi iyo wal khinziiri eygii iyo doofaarkii haragoodii mooyaane labadaas haddii mactaa la megdiyo weligood daahir noqon mayaan warkaama ku dhacay waaya iyo wamaa kii tawallada iska dhaleen wamaa kii tawallada uu dhalay minhumaa minhumaa xaggooda ka dhashay aw amase min axadihimaa midkood uu hee xayawaan kaloo caadiya uu ka dhalay wamaa kii tawallada uu dhalay minhumaa xaggooda ka dhashay aw mase min axadihima midkood uu dhalay oo eygii baa magaranaysaa dawaca kuday ama wax kale kuday ilmihii xaga ka dhashay min axadihima wey laba ay wax iska dhalaana waa minhumaa warkaa waa ku dhacay soomaa marka wuxuu meyd oo dhan haragiisa waa la nadiifin karaa biyo lagu dhaqmayo maxaa lagu nadiifinayaa yaah megdin megdintu marka haragii eeg meydku markuu baktiyo maxaan soo sheegnay kitaabta kusoo sheegnay kulluhu inuu yahay hee najaasa haragii tintii laftii qoobkii kulli neefku hadduu baktiyo maxaa nidhi waa najaaso waa najaaso oo cayn ah asal ahaan bay najaaso noqdeen warkaama ku dhacay shiikhu marka wuxuu ku yidhi waxyaabihii asal ahaanta najaasada ahaa baktigaa ka mid ah haragiisu wuxuu daahir ku noqon karaa in la megdiyo marka megdintu haragii waxay ka soo saaraysaa najisul cayn warkaa soomaa najaasnimadii caynta kasoo saaraysaa maxay ka dhigaysaa sidii shay mara ah oo najaaso noqday kasoo dhigaysaa xaggaasay keenaysaa wa cadmul mayid maytati baktiga laftiisa iyo washacruha tintiisa iyo ma garanaysaa iyo qoobkii iyo wixii ku jiraane najisun waa najaaso weeye dhammaantiis ilal aadamiya aadamigii mooyaane aadamiga hee mooyaane inta kale najaaso weeye jastamakiina laga soo reebayaa iyohee iyoheeh jaraadkii kitaabta horaa kusoo dhiganay warkaa maydin dhacay marka isku xirta xisaabta waa ina xisaabta isku xirata faslun fi isticmaali alawaanii waaya marka ashyaada sideeda waxyaabaha adduunka yaal waxaa loo qaybanayaa laba qaybood waxyaaba nool maxaa loo yaqana waxyaabaha nool xayawaan soo maahan waxyaabaha nool xayawaan baa waxyaabaha aan nooleyn maxaa la yihahdaa jamaad jamaad baan dhahay marka jamaad oo dhami waa daahir shay kastoo aan noolayni waa daahir ila alkhamra mooyaane khamradii mooyaane warkaa ma ku dhacay shay kastoo aan noolayn dhagaxii geedkii asalkiisu waa wada daahir ila alkhamra mooyaane xayawaanka oo dhanna daahir weeye ilaa alkalb waalkhinziir iyo soo maan waa noloshii haddii la dhintana maxaan leenahay almaytatu kulluhaa najis ama najaasa waa najaaso meytada dhammaanteed maxaa laga soo reebayaa ila alaadamiy wsamak waljaraad saddexda qaacida qabsanaysa faslun fi isticmaali lawaani weelkii isticmaalkiisii talo weelku xaggee dahaarada ka soo galay haye weelo xaggee dahaarada ka soo gasha maxaa u bixinay wasaa'ilul wasaa'il dahaarada ujeedooyinkeedii waaweynaa oo weysada wixii la halmaalay ahaa wasiiradii wadiiqadii biyaha aheyda loo isticmaalayay ayaa lagu qaadanayaa weelka warkaa ma ku dhacay xaggaasuu ka soo galay dahaarada baabu dahaara weelkii marka in la barto weye maxaa weelkan banaan in la isticmaalo maxaasan la isticmaale walaa yajuusu ma bannaana isticmaalu awaani dahabi dahabkii iyo walfidati qalinkii labadaaba weel laga sameeyey yaa isticmaalkood ma banaana weel koob dahaba iyo saxan dahaba iyo ma garanaysaa fargeeta dahaba iyo iyo wixii la halmaala weel waxaasoo kale loo sameeyey yaa iyo baaf dahaba iyo ashuun dahabo lagu weheysanaya iyo waxaasoo dhan xaaraan weeye bukiyo isticmaalkoodu wayajuus wayse bannaan tahay isticmaalu hayrihimaa labadaa wixii ka soo hara weelkii laga sameeya in la isticmaalo oo minal awaani weelal ah maadooyin ka qaalisan baa jira dahabka soo maaha iyo fidada maadooyin ka qaalisan baa jira maadooyinka haddii weelasha laga samaysto caadi weeye amaa dahab iyo fido haddii weel laga sameeyo hee horta in weel laga sameeyaaba xaaraan ah kow labo in aad haddii la sameeyeyna inaad intaad soo gadato aad isticmaashaa hee xaaraan ah weeye warkaa ma ku dhacay ma isticmaali kadhi weyaan waaya ayib halkaana weelka buu kaga hadlay weelka wixii dahabiya fida ka hara isticmaalkooda waa banaan yihiin faslun fi siwaaki cadaygii cadaygii buu ka hadlay sheikhu raxima allahu tacaala asiwaaku cadaygu mustaxabun waa shay sunnaa weeye mustaxabun ay sunnatun weye waa shay sunnaa cadaygu cadaygu waa shay sunnaa fii kulli xaalin xaalad walba buu sunna yahay cadaygu ilaa bacda zawaali qoraxdu markay iilato mooyaane lisaa'imi kii soomanaa oo siwaaku cadaygu mustaxabun sunno weeye fii kulli xaalin xaalad walba sunnuu yahay ilaa markii laga reebo bacda zawaali qoraxdii iilashadeedii kadib oo yay u tahay lisaa'imi qofkii soonnaa qofka yani cadayga mar kasta in lagu cadaydaayo waa sunne hal mar baa laga soo reebayaa Ah, markaa cadayashadiisu waa karaahiye makruuh weeye warka waa ku dhacay soomaa waa goorma waa markay qoraxdu iilato oo duhur la gaaro yana karaahiye u tahay kii soomanaa kii soomana qofka sooman haddii duhur iyo wixii ka dambeeye la gaaro inuu cada isticmaalay karaahiye weeye buu yidhi sheikhu raximah allahu tacala warkaa ma ku dhacay ciddii ninkaa sooman ka soo hadha maxaan leenahay yaah waa ka warama kii hadduu eebba ku roonaado saaka soonka aan soo niyeysan oo niyadii soo ilaaway maxaa kitaabki hore kusoo dhigana horta ya soon uma jiro laakiinse hee afku hee afkuu xidhanayaa ilaa qoraxdu ka dhacay soomaayan kaasoo kale ma ma cadayan karaa markii sawaal ku dhaco gadaasheeda yaa ma cadayan karaa ma cadayan karaa yaa maxaa ku caddaynaysaa ma soomana waana fahamtaa erayada fiqigu isticmaalaya wax badan banaanka u saaraya marka wuxuu ku yidhi fiiriya yaa loogu talagalay lisaa'imi kii soomanaa kaas baan hee cadaygu karaaye ka yahaye kii kale karaaye kamaa warka ma ku dhacay eh, he waa idiin furmaya ka soco wa huwa cadayashadu fii alaaati mawaadica saddex meelood markii la joogo ashaddu wuu daran yahay istixbaaban sunanimada in la isticmaalo ayaa sunanimadeedu aad usii daran tahay wey aad ba usii adag tahay wahuwa cadaygii fii alaaati mawaadica saddex meelood isticmaalkeeda ayaa ishadu daran istixbaaban xagga hee sunnanimada waa goorma cinda tagayuri ilfami afkii markuu isbedelo urkii afka kasoo baxaya marka hee uu isbedelo muxuu isla bedelayaa min asmin min hee min azmin aamusnaan dheer buu isla bedelay qofkii waa iska aamusnaa ilaa maanta aamusnaan dheer hadduu afku isla bedelo urkii afku isla bedelo iyo wakayrihii iyo aamusnaan waxaan ahayn inuu dee waxyaabihii magaranaysaa uraya uu soo cuno toon iyo basal iyo wixii la halmaayoy inuu soo cuno yaah xaalada marka waxaan leenahay way adag tahay inaa cadaytaa si fiican loo adkeenaya koow iyo wa cinda alistiiqaadi iyo soo kiciddii minan noomi laga soo kacayey agteedii ayadana ah marka qofku soo kaco hurdo ka soo kacana dee qof aamusan buula mid ahaa soomaahayn inuu asna cadaydo ayaa hee ayaa magaranaysaa ashaddu istixbaaban ah iyo wa cinda alqiyaami markii loo kacayo ila salaati salaadii markii loo kacayo oo salaada loo kacayo maaha marki lasoo weeseysanayo ee waa markii salaadii ficilkeedii iyo gelideedii gelideedii loo kacayo inuu qacdayga soo qaato afka marmariyo ayadana ma garanaysaa waa ashaddu hee isteex baaban weeyaan ila soco sheekh waaya saddexdaa meeloodba ma garanaysaa waa istixbaabkeeda waa adegya waaya faslun fii furuudi alwuduu'i weesadii waxyaa waajibaadkeedii ama arkaanteedii faslun hee fii furuudi lwuduui weesadii arkaanteedii faslun fii furuudi alwuduu'i waa sida arkaanteediiy wa sunanihi iyo hee sunanteedii weeye iyo sunanteedii waase waxaa la yidhaahdaa wusuulu lmaa'i biyuhu inay gaaraan ila al acdaa'i xubnihii loogu talagalay wusuululmaa'i biyo hee inay gaaraan ilal acdaa'i xubnihii weesada inay gaaraan biyuhu binniyati adoo niyeystay inay weese tahay wusuululmaa'i hee ilal binniyati adoo niyeystay inay weese tahay warkaama ku dhacay wa furuudul wuduu'i weesada waxyaabaha waajibiya hore maxaan usoo dhiganay shiikhu hore wuxuu kala fiiri ciwaanka muxuu samaystay furuudul wuduu'i wa sunanihi sumuusan dhihin wa sunanuhu furuudul wuduu'i wa sunanuhu maxaa ka maqan shuruudul wuduu baa ka maqan weesadii shuruudeedii waxayaa kusoo dhiganay ayagoo toban shardiya waysad toban shardi leedahay baan soo dhiganay warka ma ku dhacay lagu celimaya kitaabkaaga dib ugu laabo isku soo xiro darsiga waayahay furuudul wuduu'i sittatu ashyaaa lix shay ayaa weysada waajibka ah furuudul wuduu'i weysada waajibnimada arkaanteedu sittatu ashyaa waa lix shay kow anniyatu niyaddii weeye cinda kaslil wejhi wejiga markii la dhaqayo la niyeysanayey anniyatu niyaddii weeye lala imaanayay cinda ghaslilwejhi wejiga markii la dhaqayo wejiga odhanna ma ahee wejiga oo dhan miyaa awal weye wejiga qeybtiisa hore daqidda markaa ku soo bilowdo niyadda inaa xerato niyadda marka waa niyad waajiba weeye haddaa adoo faraha soo dhaqaya aad soo niyeysto inaad weysanaysid niyadaasi kuguma filna marka wejiga dhaqaysna tii waajibkahayd waa inaa hee la timaado weye warkaa waaya muxuu niyeysanayaa waa soo tilmaana muxuu niyeysanaya waan soo niray inuu weeseysanayo inuu weesadii jabtay ee heeh jabkii inuu ka weeseysanayo wuxuu inuu niyeysanayo inuu qur-aan akhrisanayo inuu weeseysanayo oo kaleeto inuu islaad tukanayo inuu isku daahiranayo oo kaleeto warkama ku dhacay waxyaabahaas inuu niyeysta ayaa muhiima waqaslu weji wejigii inuu dhaqo weeye yadayni labadii gacmood dhaqidoodii macal mirfiqayn laga gaarayo wamasxu bacdi racsi madaxa qeyb ka mida inuu masaxo qaybtaasi maxay noqon kartaa maxay noqon kartaa laba shay bay noqon kartaa haye bashaaratan aw shacaran harag inuu masaxo jirka jirka ah hadduu dee timo lahaynba amase hee tintii inuu masaxayo warkaama ku dhacay bacdi inuu masaxa muhiima hadduu saa dhaho waa ka dhan tahay warkaama ku dhacay maata inuu ku jiido khasab maaha inuu taabsiiya muhiima wa qaslu rijlayni labadii lugood dhaqidoodii macalkacbayni ilaa canqowyada watartiibu iyo in la kala hormariyo calaa maa dakarnaahu saan usoo xusnay in loo kala hormariyo ayaa magaranaysaa arkaantii ka mida lixdaas lixda wejiga inta noqonaysa iyo waa soo tilmaamnay insha alla kitaabta kale oo waaweynna way ku imaan doonaan wejiga iyo axkaamtiisa iyo waxyaabaha ku tacalluqa iyo mid kasta calaamadiisa wa sunanuhu cashratu ashyaaa wa sunanuhu sunanulwuduu'i weesada sunnooyinkeedu hee cashratu ashyaa waa toban shay atasmiyatu qofkii inuu bismilla yidhaahdo hadduu dhammaystiro bismillahi raxmaan raxiim ayadaa kasii fiican bismillaahi inuu yidhaahdo waqasulkafayni labadii magaranaysaa cumaacundhaqidoodii qabla idkhaalihimaa intuusan gelin al inaa weelkii hadduu weel biyaha ka darsanayo gacanta yaa intuusan alsida u badan inta badan alsi markaa soo kacdid weelkaa weel weynna aad ka weysaysanaysid intaana weelka gacanta gelin inaad gacmahaaga saddex jeer dhaqdo warkaama ku dhacay arrinkaasna waa sunne waajib maaha waqasulyadeyni labadii gacmood dhaqidoodii macalmlaabta eh, walmadmadatu luqluqashadii walistinshaaqu iyo sandaarsigii wa masxu jamiici ra'si madaxoo dhan masixidiisi madaxo dhan qofku masaxo madaxa qeybtii in la masaxo waa waajib madaxo dhan in la masaxana waa sunne sida loo masaxaya madax oran saasuu halkaasuu ka bilaabayaa wuu geenayaa kadibna wuu soo celinayaa taasi waa masxaa la yidhahdaa warkaama ku dhacay ayib wa masxul udunayni labada dhegood inuu masaxo isagoo u masaxaya ayagana labada dhegood daahir iyo baatin bay leeyihiin daahir waxaa la yidhahdaa qaybtaa dambe madaxa xigta haga muujida halkaa halkaasaa daahir baa la yidhaahdaa baatinna waa qaybtan wejiga soo xigta xaggaasaa baatin la yidhaahdaa labada farood buu dhigaha gashanayaa luuqluuqyada dhigaha ay leedahay laablaabkeeda labadaa farood buu biyaha u gaarsiinaya labadaa suulna daahiral udunayni buu soo marinaya saas usoo marinaya soo ma jeedaan saasu usoo marinaya saasuu u marinaya sida gadaal buu kasoo gelinayaa saasuu u marinayaa intaa markuu sameeyo kadibna labadaa calacalood buu saa dhegaha ugu celinaya waa fahamsoomahayn si uu u dhammaystirto bahashi ma garanaysaa bahal nool suu u weseysto weesan walbaa la iska rabaa meeshan ilaahay hor istaagaysaa wax shaqa yar shaqa yarba daahirihimaa qaybtooda muuqatay wa baatiniima qaybtooda gudaha muxuu ku masaxayaa bimaa'in biyo jadiidin cusub biyo cusub ku masaxaya biyihii madaxa ka soo haray ku masixi maysa buu shiiku ku yidhi madaxa ma masaxday yaah biyo kale gacmaha ku shub oo iska jaf kadib dhegaha la aad biyihii madaxa hee ha ku xisaabin wa takhliilu lixyati garkii in la gelgeliyo faraha garkii alkathati ee weynaa garkii weynaa asaga waxaan soo sheegnay inaan dhaqidiisu aysan waajib ahayn sooma ahayn inuu weyn yahay maxaa ku garanaysaa baan nidhi qofka kaa soo horjeeda hadduu shirkaaga hoose u arko garkaagu gar maaha gar miskiin waay hadduu qofka saamuu kuu soo fiiriyo uusan jirkaaga arkeenna hee garka la sheegaya waa kaas kaa marka aan jirkaaga la arkaynin khasab maaha in biyihii gudaha ay galaan dagiinsan korkaa ka marinaysa takhliil marka inaad biyihii gudaha gelisid sunno weeye markaa wa takhliilu asaabici lyadayni labadii farood magaranaysaa inaa isgelisid eh, farahoodii iyo war warijlayni labadii lugood farahoodii inaad dhexdoodii aad gelgelisid biyihii ayadana sunno weeye oo farahana saas isu gelinayaa si u hubsado lugahana fartaa bidixda ayuu midigta kasoo bilaabaya midigta bidixdeeda midigta faryaradeeda ayuu fartaas bidixda buu kasoo bilaabay hoostu kasoo gelinayaa uu kusoo dhaqayaa ilaa uu suulka soo gaaro kadibna hee tii kale oo bidixda ayuu suulka kaga bilaabayaa ilaa uu ku geenayo faryarada eh, lugta bidixuu geenayo saasuu usoo dhaqaya wa taqdiimulyumna midigtii inuu hormariyo calal yusra bidixda uu ka hormariyo waa labadii gacmood iyo labadii lugood baa laga hadlaya wejigu kuma jiro wejigu midigiyo bidix ma kala laha warkaa ma ku dhacay wejiga hamar baa la dhaqayaa midigtii iyo bidixdii gacmaha iyo lugaha hee maxaa sunna kala horumarintoodii inuu midigta dhaqo saddex jeer kadibna bidixda hee uu saddex jeer dhaqo lugtii midigta dhaqo saddex jeer bidixdana saddex jeer uu dhaqo weeye waa sunna wax laga hadlayo wadahaaratu baa sunna ah wadahaaratu hee dahaaradii alaaan alaaan saddex saddex jeer loo dhaqayay ayaa sunna ah saddex saddex jeer inaad dahaaradii u samayso hee ayaa sunna ah wejigii saddex jeer dhaqdo gacmihii saddex jeer dhaqdo madaxa saddex jeer masaxdo biyahan soo qaadato aa masaxdo mid kale a qaadato aa masaxdo mid kale a qaadato aa masaxdo dhegihii saddex jeer a masaxdo saddex biyoo kala duwan ku masaxdo lugtii saddex jeer mid kasta aa dhaqdo alaaan alaaan wey alaaan hee alaaan waxaa kaloo sunnaa walmuwaalaatu inay xiriirsan tahay weesadii weesadu hee inay xiriirsan tahay waa sunne inaa markaa miwjigii dhaqdid gacanta ku xijisid Ah. aadan sugin hee inta wejigu ka qalalayo waa inaadan sugin waa inaad wejigii dhaqdaa gacanta ku xijisaa gacantii e, madaxa masixdiis ku xijisaa arrinkaas marka waxa layidhahdaa muwaalaad waa sunne waajib maaha qoluuse waajib u ah ayaa sheegaya ye qolo waxaa jidha weesada inay xiriiriyaan ee waajib ahayd waa qolodee qoladaas magac bay lahayn ereybixin bay fiqiga ku leeyihiin haye may bilaabaa baarak allahu fiik sheekh ismaaciil baa sheegay kadhuuna macnaha sheegeen lidaa'imil xadai baa la dhahaa ninkaasna tusaal noo dhiiba dadka xanuunsan weeye <laughs> lidaa'imil xadai warkaa ma ku dhacay kii weyse jabkiisu joogtada ahaayo kaadidu isagaba socotayba weysada xiriiri baa la dhahayaa saa salaada hor uga geshid weyse lakala goynaya ma jiro faslun filistinjaai waxaa la mid ah alistiaabatu alistihee daabatu waa lamid alistiaabatu labadaasba biyaha iyo dhagaxa waa loo isticmaalaa waxaa kaloo saddexa ah magac kale leeyihiin alistijmaar alistijmaarna waa le istijmaar marka dhagaxi gaar u tahay ismaar maxay gaar u tahay dhagaxi bay gaar u tahay alistinjaa iyo istidaabana waxaa loo yaqaanaa tacriifkooda haddaan yeerino waxaa la dhahaa istinjaa haddaa maqashid waxaa la dhahaa isaalatu alkhaariji annajisi almulawathi isaalatu alkhaariji kii soo baxayay in la suuliyo kaasoo aan najis ee najaasada ahaa in la suuliyo almulawathi hee ee wasakhda ahaa xagee ka soo baxayay min alfarji cawrada cawradii qofka uu lahaa yaah hore iyo gadaalkay ahaataba shaygii ka soo baxayey ee najaasada ahaa ee mulawadka ahaayoo wasakhaysnaayo yacni ma garanaysaa ee mulawadka ahaa kaas in la nadiifiyo xaggee laga nadiifinayaa canilfarji cawraduu ka soo baxay in laga nadiifiyo warkaama ku dhacay hadduu meel kale ku dhacay halka hadday kaadidii ku dhacday in la nadiifiyo istijaal lama dhaho xagee canilfarji farjigii iyo cawradii laftigeeda in laga soo nadiifiyo maxaa lagu nadiifinayaa bimaa'in aw xajarin marka waan kuu celin maxaa dhahaysaa isaalatu alkhaariji annajisi almulawathi ee min alfarji hagee laga nadiifinayaa can ilfarji bimaa'in aw xajarin istinjaa macnaa waa saas istinjaa baa la dhahaa haddii halkaas najaasa qofka kaga taalo shimbir ku sii kusii daysay inuu xaggaa iska nadiifiyo istinjaa lama dhaho soo najaase maa xagga lafsigeedu istinjaa lama dhaho si xaga la dhahaa shaygii qofka magaranaysa cawradiisa kasoo soo baxayay ee najaasada ahaa ee mulawadka ahaa mulawad waa wasakda ahaa ee magaranaysaa farjiga kasoo baxayay farjigii laftigiisa in laga soo dhaqo ayaa istinjaa la yihahda ayadoo la isticmaalayo bimaain aw xajirin ayadoo la isticmaalayo dhagax wakaa macnuhu waa inta keliya istinjaa haddaa maqashid walistinjaau isnadiifintu waajibun waajib weeye layska nadiifiyo min albawli kaadidii iyo walghaa'idii ma garanaysaa saxaradiiba see laysaga nadiifinaya walafdalu waxaa fiican an yastanjiya qofkii inuu isku daahiriyo marka hore bil axjaari dhagaxuun dhagax ama faashadii eh, ama softigii suuliga yaalay marka hore inuu isku daahiriyo oo wasakhdii meesha kaga tiro ayaa fiican koow markuu taa sameeyo uma kadibna yutbicuhaa uu raaciyo ou ka dabageeyo bilmaa'i biyo uu ka dabageeyo warkama ku dhacay inuu isugu daro ayaa ugu fiican buu shiiku ku yiri raximah tacaala oo dhagaxiina cayntii meesha taalay meesha ka baabi'inaya biyuhuna hee raadkiibay sii tirayaan warkaama ku dhacay an yastanjiya inuu ku istinjoo isaga nadiifiyo marka hore bilaxjaari dhagaxuun kadibna uma yutbicaha uu raaciyo bilmaai biyo uu raaciyo oo biyihii markaa hee uu dabageliyo dhagaxii wayajuus waxa kaloo u bannaan an yaktasir inuu iskaga gaabsado cala almaai biyo keliya inuu biyo keliya isticmaalo ilaahum xaggani softi ahaado inuu biyihiisa iska isticmaalo keliya aw amase hee calaa alaathati axjaarin saddex dhagax inuu isticmaalo saddex dhagaxee inuu isticmaalo oo ku gaabsado biyihii hadduu macataa bad biya ag joogo ama webi biya ag joogo inuu saddex dhagax iska isticmaalo keliya uusan biyaba istaabsiinba saddexdaa dhagaxoo yunaqi uu ku nadiifinayo bihinna saddexdaas almaxalla meeshii najaasadu kasoo baxsao ku nadiifinayo warkaama ku dhacay saddexdaa xaalay u bannaantay inuu israaciyo inuu mid un ka doorto kaan horaa ugu fadli badan waay marka saddex dhagax shardi maaha waataan soo sheegnay ee maxaa shardigu yahay saddex maxaa shardi ah saddex masax ujeedka dhagaxunta la sheegaya maaha dhagax laftigiisa in lasoo qaato hasanba saddex dhagax waa isticmaali karta laakiinse ujeed hadda laga leeya saddex dhagax maaha waxaa weeye alaaa masaxaad saddex masax baa laga wadaa warkaama ku dhacay soomaalin ilaahu mee noqota dhagaxa saddexdiisa gees oo kaleeto warkaama ku dhacay wakaa waaya fa idaaha araada qofka hadduu doono aliiqtisaari inuu iskaga gaabsado calaa axadihima midku hadduu doono isuga gaabsado kaasaan isaga dirsanaya hadduu dhaho falmaau biyo inuu isaga gaabsado ayaa afdalu hee ayaa wacan inuu biyo isaga gaabsado ayaa wacan kitaabka waxaan kusoo dhiganay shuruudu hee ijzaai ilxajri ismaanaan soo dhigan hadda xaggan lagugu sheegi mayo sheikh lagugu sheegi mayo meeshan waa lagugu sheegi waaye waa laguu soo dhigay kitaabtu waa isku xirantaha kitaabtu waa inaad soo dhigataa kii hore marka ma ku dhacay sideed shardi bay ahaayeen sideed isri soo dhigo waa inuu shay daahira yahay meesha tirtirayo jaamid yahay meesha jaamid aysan ahayndhe waa inaysan meeshii ka gudbin waa an laa yantaqila waa an laa yataqataca wakaa yunaqiya almaxalla sideed shardi waaye warkaa ma ku dhacay waa inaad soo qabataa dayib qofkii marka uu eh, markii uu iftegay ama kortegay arrimahan baa laga rabaa wayajtanibu wuu ka fogaanayaa istiqbaala alqiblati qibladii inuu u jeesto oo cawradiisa hore u jeediyo wastidbaaraha inuu u daba jeediyo oo ka jeesto qibladii oo cawradiisa dambe u jeediyo labadaba wuu ka fogaanayaa qofku fi saxraa'i marka uu jooga hee meel saxara ah markuu joogo meel saxara ah markuu joogo qofku yaa oo wax qibladii kaga beegan aysan jirin muxuu sameynayaa muxuu sameynayaa qibladii mana jeensanayo kamana jeensanayo ama qibladii bidixdiisu xijinayaa ama hee midigtiisuu xijinaya warkaa ma ku dhacay masaladu waa taas weeyaan waa fi saxaraaya xagga maxaa ku baxay meel dhisan hadday tahay meel dhisan hadday tahay dhismaheeduna uu magaranaysaa buu eh, ku waran yahay thuluthay diraacin dhudhun intaasaa dhudhun la yidhahdaa dhudhun saddex meelood oo labo uu gaaray iyo wixii ka badan uu yahay dhismahaasi qofkiina u dhow yahay markaas waxaan leenahay eh, in uu u jeestay qibladii xaaraanka malas waa karaahiyo warkaa ma ku dhacay yaah waa karaahiyo laakiinse ayadoo meesha wax dhismaha aysan oolin yaa maxaan leenahay waa xaaraan ayada qiblada looma jeesan karo ama hadday meesha dhismayaan maxaa leenahay karaahiye weyan ujeensatay waxaa fiican inaa hee weli markii suuliyada la dhisanaya waxaa fiican in in qiblada laga dadbo fiican warkaama ku dhacay waaya wayajtanib wuu ka fogaanaya qofkii wayajtanib wayujtanabu dhi waxaasa dhahaysaa wayujtanabu waa lagala fogaanayaa albowlu kaadidii iyo walkaa'idu saxaaradii waa lagala fogaanayaa filmaa'i e biyihii arraakidahee ee fadhiyey inuu kala fogaado ayaa fiican waa karaahiyo inuu ku sii daayo kaadi iyo magaranaysaaiyo wixii kalaba biyo fadhiya inuu ku sii daayo waa karaahiyo waa inuu kala fogaadaa wa taxta shajarati iyo geeddii hoosteedii inuu kala fogaado ayaa wacan geeddii almuhmirati ee miraha miraha sameynaysa iyo miraha lahayd iyo wa fi dariiqi waddadii dadku marayeen inuu kala fogaado magaranaysaa waxyaabihii magaranaysaa kasoo soo baxayay wadilli iyo hooskii inuu kala fogaado wathuqubi wathuqbi iyo hee godkii inuu kala fogaado kaayadii iyo saxaradii baa la rabaa intaasoo dhan inuu kala fogaado waa sunne inuu sameeyana waa karaahiyo warkaa ma ku dhacay yaa marka thuqbi waxa weeye godkii godkan bahal yar bay ku jira dhici karta maskiina oo magaranaysaa nijaasadaasi waxaas aan adkaysan karin ama bahal qofkiiba dhibaya hadduu magaranaysaa kusoo baxo oo dhib u geysanaya baa ku jira meeshii dadkii wadadoodii masaakiinta maraya haddaa dhardhaar haldhigo waa mushkilo qaran wey waa fahamta soomaa khatar weeye mara walaa yatakalamu qofkii ku hadlimaya calalbooli kaayadii iyo walqaayadii saxaradii isagoo hawshaa ku jira shaqada culus isagoo ku jira hadlimayo weeyaan walaa yastaqbilu u jeensan mayo ashamsa qoraxdii u jeensan mayo iyo walqamara dayaxiiba walaa yastadbiruhuma gadaalna u jeedin mayo shiikhoo seenno allana seen xaggee noo wadaa xagga u jeensan mayo kana jeensan mayo haye xagga u jeensan mayo qoraxdii haye qoraxdiina kana jeensan mayo dayax xaggee la aadaya marka maxaa leenahay walaa yastaqbilu shamsa qoraxdii hee u jeensan mayo soo bixideedii markay soo baxaysay walqamara dayaxiina u jeensan mayo walaa yastadbiruhumaa kana jeensan mayo marka muctamadka madhabka waxay culimmaduna yidhaahdeen muctamadka madhabka waxa weeye walaa yastaqbilu shamsa waalqamara bes walaa yastadbiruna kuma jidho qofku inuu u jeensadaa karaahiyaa mooyaane inuu ka jeensadaa mushkila male warkaa ma ku dhacay saasay yidhaahdeen walaa yastanjiya qofkii ku istinjoonmayo biyamiinihi gacantiisa midig karaahiyo weyna ku istinjoodo arrinkaa laga fiican yahay wakac halkaas hashiiqo masaladaasuu kaga soo baxay faslun fii nawaaqid alwuduu weysada waxyaabihii jebinayey weysada waxyaabihii hee baabkana dhammaynanaaya faslun fii nawaaqid alwuduu maxaa laga hadlayaa axdaastii hadda laga hadlaya maxaa laga hadlayaa axdaastii xadad maxaa la yidhaahdaa inaan hore uhusanaa umalaynaya xadad waxaa la yidhahdaa amrun ictibaariyu erebixinadan kitaabkan waxaan ku baranayna erebixinada waa fahamtay soo maahan ereyga qabo sheega istinjaa maxaa la dhahaa kaa maxaa la yidhaahdaa hadda maxaan idhi markaa xadad maxaa la yidhahdaa amrun ictibaariyun yaquumu bilacdaa'i amrun waa shay ictibaariyun diintu ay hee ictibaar waxa weeye diintu ay u aqoonsatay diinta aqoonsatay yaquumu bilacdaa'i xubnihii weysada ayuu ku dhacayaa yaquumu hee bilacdaa'i xagee buu ku imaanayaa xubnihii weysada yamnacu wuxuuna diidayaa markaa min sixati salaati salaadii ansixiddeedii buu diidaya xadad macnii waa sidaa waa arin diintu u aqoonsatay in haddii uu yimaado uu diidayo weysadii salaadii uu diidaya waa intaa keliya xadad maxaa layidhahdaa waa arin diintu u aqoonsatay axaadiistii iyo qur-aankii baa wuxuu u aqoonsadeen sheegaas hee markuu yimaado yamnacu min sixati salaati salaadii inuu hor istaagayo diidayo marka waa amrun ictibaariyun yaquumu bilacdaa'i yamnacu min saxati salaati arrinkaa markaa shiikhu wuxuu yidhi waladii arrinka yanqudu burinaaya alwuduu'a weysada burinaaya sittatu ashyaa waa lix shay shan maidiin qoryaa idinka yaah awal maxaan soo dhiganay kitaabtan maxaan kusoo dhiganay afar waa fahamtay soo maahan lixdan waa ka soo celinaya afarta isugu imaanaya waladii arinka yanqudu burinaya alwudua weysada burinaya sidatu ashyaa waa lix shay lix shay baa weysada burisa marka baabkan waxaa loo yaqaanaa nawaaqid alwuduu waa la dhahaa alaxdaat waa la dhahaa asbaabulxadath waa la dhahaa intaba magacyadeedi warkaama ku dhacay maa kharaja waxaa kii ka soo baxabaa weysada burinaya min asabiileyn labadii wado labadii wado wixii ka soo baxa weesadii bay burinayaan kow soo maah taas waxay la doonaha meeshaas labadaa wado oy biniaadanku ma garanaysaa ka xaaja gutaan wixii ka soo baxa wuxuu doonaa ahaado weesadaas way ku buraysaa maxaa laga soo reebaya ilalmaniya kitaabta hore ilalmaniyata hore manida mooyaane ayadu maxay waajibinaysaa way ka dallacaysaa weesada maxay waajibinaysaa ubaysa waajibinaysaa wanawmi iyo hurdadii calaa hayri hayati lmutamakini wanawmi iyo hurdadii baa weesada jebinaysa loo seexanayay calaa hayri hay-ati lmutamakini mid salkiisa mid magaranaysaa beryihiisa salka ku qabtay keyrkeedkii u seexday yacni qofkii u seexday hab magaranaysaa aan ahayn habkan shiikhuu sheegay oo ah xayaat lmutamakin mid makinsaday salkiisi wuxuu ku qabtay dhulka kadib saasuu ku seexda ama kursi ha ku fadhiisto saa uu fadhiyo ama fadhigii caadiga ah dhulka ha fadhiisto salkiisi mid dhulka ku qabtay sidaas si aan ahayn kii ku seexda waxaan leenahay weysadiis way ka jabta waa laba arrinkaas wa caqli caqligii inuu meesha ka baxo oo muxuu uga baxayaa bisukrin sarkhaamid aw maradan ama hee xanuun ku yimi waa saddex soo ma jeedid walamsu rajuli nankii inuu taabto almar'ati alajnabiyati islaantii hee ajnabiga ka ahayd ajnabi bay ka taha maxaa laga wadaa wuu guursan karaa wey macnuu inaa fahamta xaggaa mar maxaa soo galay ha maxaa soo galay islaantiisi bay soo gasha inay wuu guursaday tan uu geeyey wasawaalu caqli waaye walamsu rajulu ninkii inuu taabto almar'ata alajnabiyata haweenaydii magaranaysa ajnabiga ka ahayd min hayri xaa'ilin asagoo wax teedh ah uusan u dhexaynin wamasu farjil aadamiyi aadamiga bini'aadanka farjigiisii taabasho la taabto ayaa weysadu ku shabaysaa xagee lagu taabanayaa bibaatini alkafi calaa casha ama magaranaysaa kafka calooshiisa yani calaacasha inuu ku taabto intaas intaan midabka gaarkaale ah weeyaan inuu ku taabto intaa waxaan hadduu ku taabto waxaan leenahay hee way sida kama taga marka intaasi markii labada faroo markii gacmaha la isi saaro yah wixii qarsooma ayaa ayaa hee haddii lagu taabto xubintii cawrada ahay waysada jebinaya warkaa ma ku dhacay labada suuna markii la isi saaro wixii qarsooma weeye wamasu xalqati duburihi duurkiisa iyo meeshii uu magaranaysaa ka xaaji gudanaya oo gadaalaysay wareegeedii taabasho uu taabto weysadaa ku jabaysa cala aljadiidi qowlkii shaafici ee cusbaa markii aan qabanno imaam shaafici baa laba qowl lahaa qowl qadiima iyo qowl jadiid ah qowl qadiima intuu ciraaqya joogay kitaabtu uu qoray waaye qowl jadiidana markuu masar yimaaday kitaabtu alifay waaye marka sheikh muxuu ku yidhi kitaabtu masar markuu jooga alifay qowlka jadiidka la yidhahdo waxaa ku qoran meeshaas qofku ka saxaroonayo oo wareegaa taabasho la taabanaya in weysadii hee ku jabayso weyaan marka isku soo celi afar bay isugu tegaysaa warkaama ku dhacay annoom iyo zawaalkaasi hal bay isku noqonayaan warkaas uma dhicin meesha ku yidhi masu farji aadamiya xalqa duburihiina hal xaba isaga dhig ilan waa farji labadube hada billahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wcala saxbi ajmaciin